بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انfعna ma علمتna وعلمna ma ينfعna وزدna علما qال الإmام أbي cبداللhi محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحimه الله تعالى bab macunaة الرaجل أخاah wuxuu ku saabsan yahay macunaة الرaجuل ninka kaalmaha uu kaalmaynayo ama kaalmayntiisa akhaaha walaalkii uu kaalmaynayo yacni in la tacaawuno oo laisku kaalmeeysto khayrka iyo wanaagga dadkana loo kaalmeeyo qaala xadahanaa ismaaciil bn abi uweysin qaala xadahanii cabdالraxmaan bn abi zinaad can abiihi aabihi oo abi zinaad ah cabdullaahi bn dhakwaan can curwata ibn zubayr can abi murawixin algifaari can abi darin abi dari algifaari ayda jundub bnu junaada can الnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalam nabigu ka wariyey abi dar qiila nabiga waxaa lagu yidhi ayu lacmaali khayr acmaasha maxaa ugu khayr badan waa su-aal soo noqnoqotayoo saxaabadu ay in badan nabiga weydiiyeen calayhi الsalaatu wasalaam waxayna tusaysaa dadaalka iyo xirsiga ay ku qabaan saxaabadu khayrka iyo wanaagga iyo sidii u kala fiican yahay camalka ayul acmaali khayr markaasuu mar walbaba nabiga calayh salaam mara wuxuu uga jawaabayey jawaabaha had masaa'ilka weydiinayo qaabkiisa iyo waxaa munaasabka u ah wixii oo acmaasha oo dhan ee khayrka ahba ay dhammaanteed tahay min afdali alacmaal haddana waa sii kala fadli badan tahay iimaanu billahi baa ugu fadli badan marka sidan oo kale markay tahay cala aliطlaaq mararka qaar waxaa la hormarinayaa biru lwaalideyn mararka qaarkood an tudcima aطacaama wa tuqri'u asalaama calaa man carafta wa man lam tacrif wa jihaadun fii sabiilihi iyo waddadiisa oo lagu jihaado acmaasha khayrka ah yay ugu khayr badan tahay jihaadun fii sabiilihi jihaadkaasna waxaa ugu horeeya jihaadu nafsi inuu qofka horta naftiisa uu ka adkaado hawadeeda uu ku jihaado oo ku dadaalo istiqaamadeeda iyo toosnaanteeda uu kala dagaalo hawada iyo shahawaadka iyo shubahaadka uu kala dagaalo shaydaanka iyo nafta xun markaas uu la dagaalo alcadowu daakhili uu ka adkaado markaa bay suuragal tahay inuu cadow khaarijana iska celiyo oo jihaadkii macrakada iyo cadowga oo laga hortegay wa jihaadun fii sabiilihi ayaa ku xiga qiila waxaa lagu yihi fayu riqaabi addoomaha xoreyntooda la xoreeyo midee addoonteebaa afdal u fadli badan yacni cidku riqaab baa laga wadaa addoon la xoreeyo midea ugu khayr badan ama u fadli badan oo ugu ajir badan <coughs> kol haddii la yidhi addoomaha in la xoreeyo waxaa lagu helaa ajir weyn baa lagu helaa oo qof walbaba xubin xubnaha qofka uu xoreeya naarta lagaga xorayni haddana ma isku wada mid ba mise way kala fadli badan yihin way kala fadli badan yihin tee u fadli badan qaala nabig wuxuu yihi aklaaha thamanan midda ugu qaalisan thamanan xagga lacagta oo haddii suuqa la yidhaha la geeyo ama dadkiina laga gado midda ugu qaalisan ayaa ugu maaratay fadli badan inaad xorayso lianna ajirku mar walba wuxuu la socdaa inta uu yahay waxtarka qofkan iyo camalkiisa iyo mashaqada iyo waxuu xumbaaray ee culays ah aklaaha thamanan midda ugu lacag badan ugu qaalisan wa anfasuhaa midda ugu wanaagsan cinda ahlihaa ehelkeeda agtiisa yatanaafasu fiiha almutanaafisuun dadka ay ku tartamayaan nafta iyo nufuustuna ay ku tacalluqdeen aada u jeceshahay anfas bal qaala wuxuu yihi saxaabigii <coughs> nabiga su-aalaha weydiinayey ayee wuxuu weydiiyey wuxuu leeyay afara'ayta bal ka waran nabi allow in lama stadix haddaanan karin bacd alcamali acmaasha qaarkood ka jihaada fii sabiili llahi iyo addoon la xoreeyey iyo haddaanan awood u lahayn ka waran qaala nabigu wuxuu yidhi fatuciinu waxaad u kaalmayn daayaca qof dayacmaaya qof dayacmaayo oo tabardarre ay hayso ka faqrihi wa yutmihi faqiirkii iyo yatiimkii iyo dadkaa aan wax weyn qabsan karin ee ama tabar dhaqaalo aan lahayn ama taa kale oo ay wax ku maaraystaan aan lahayn sida yatiim agoonahoo kale tuciinu waxaan soo marray saanican tuciinu saanica qof saanic ahoo shaqahaya oo wax qabanaya ayaad la qaban ood u kaalmayn aw tasnacu waxaad u samaynba liakhraqa qof aan sancada aqoonin man laa yuxsinu sunca ya waxaa lil akhraq qof sancada iyo shaqada aan aqoonin oo wax u qabtala yaad la hagaajin oo u qabanaysaa ayadoo laftirkeedu ajir iyo thawaabad ka heli sadaqa wey qaala wuxuu yihi ninkii saa'ilkaha afara'ayta ka waran nabi allow in dacuuftu haddaan ka tabardaro ka tabardaraado oon daciifo yacni haddaan arrintaa qaban waayo ayadana bal ka waran oo qof aan wax u qabtay iyo wax saasoo kalea awood aan u waayaba qaala nabigu wuxuu yihi tadacuu waxaad ka tegaysaa annaasa dadkaad waxaad banaanka kala mari min ashari shartaada wixii shar ah oo ama qowl ah ama ficil ah ummaddaa ilaahay ha kaa badbaado shartaada ha ka badbaado fa innahaa arrintaa iyada ahee aad sharta dadka ka ilaaliso sadaqatun sadaqo weeyaan tasaddaqu ay tatasaddaqu aada ku sadaqaysanaysaa bihaa khasladaasi calaa nafsika naftaada korkeeda ku sadaqaysanaysaa oo kafu shari can innaas dadka oo sharta lagala istaago laga reebo oo laga joojiyo sadaqay kuu tahay naftaadaad marka u turtay naftaadi baad u turtay ood khayr iyo wanaag aada la doontay oo xumaanta ka reebtay sadaqay kuu noqon marka sadaqadu waa ism jaamic ahoo acmaasha saalixada dhammaanteed sadaqaa la dhahaya fkula tasbixati sadqa wfi kuli taxmiidati sadqa wamri macruufi sadqa wanahyu can munkar sadqa watuciinu rajul waa kii xadiidka ahaa waxaas birigo dhanba sadaqay noqonaysaa oo sida ajirkii sadaqada xoolaha ee la bixiyo laga helo ayaa kuwana laga helaa wey marka xadid wanaag xadiid aad iyo aad u qiimo badan oo khisaalu lkhayr iyo tanaafus in loo kala horumaro khayrka iyo in maarata qofka un wixii wanaaga uu ka qayb qaadan ka qayb qaato oo shartiisa laga badbaado waa inuu noqdo saas weeyaan marka ama nafci yeelo mutacadi oo ummadda aada gaadhsiiso ama durkaada iyo dhibaatada laga badbaado wey labadaa mid un wax saddexaad meesha looma baahna inaad naftaada halaagto unbaa ku jirta markaas marka baabun wuxuu ku saabsan yahay ahlulmacruufi dadka ahlulmacruufka ehe wanaagga macruuf waxaa la yidhaahdaa wixii xasano wanaag ah oo sharcigu u aqoonsaday ayaa macruuf dhahaa munkarkana wax allaale wixii qabiixoo fool xuno sharcigu uu xumaystay oo nacayba munkar la dhahaa marka ahlulmacruufi macruufka kuwa ehelka u a ah fi dunya addunyada ahlulmacruufi hum ahlulmacruufi macruuf ehelkii weeye fi laakhirati aakhirana anaa xadiidka waxaa weeyaan qof walbaba xadiid kalaa caddaynayo xadiid kale iyo nusuus kalaa fasiraysa ama qur'aana ama axaadiid aho yubcathu lmaru calaa maa maata calayhi oo kale wey yubcathu lmaru calaa maa maata calayhi qofka hadduu ehlulmacruuf ahaa adduunyadan oo ehlu khayr ehludaaca u ahaa de hadhow tiimu kusoo bixi wey tiimu kusoo bixi oo markuu dhinto camalkii saalixa iyo wanaaggii uu sameeyey ayaa hadhow jazihiisi iyo thawaabkiisa iyo u helaya waxaa lamid ah aayaddii qur-aankeeda ilahay faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah oo kale qofkii khayr sameeya haba yaraadee waa arki doonaa addunyada markuu ka tago aakhare la tago qofkii shar sameeya haba yaraadee waa arki doonaa marka ahlulmacruufi fi dunya hum ahlulmacruufi alaakhira kuwa macruufka adduunka markay joogeen hayee ku dhintay macruufkii iyo wanaagooda may aakharana ku helayaan baa loo jeeda saas weeyaan ninkii saxaabiga ahaa ee wixii carafa la taagan yahay hasha ka dhacay nabiga caleyh isalaatu wasalaam waa kii dhihi jiray dhuqabeeya oo dharkiisa maryihiisa ou kanfo oo madaxa ha ka dadiino walaa tuxanidu walaa tuamiru tukhamiru ra'sa fa inahu yubcathu yowma alqiyaamati mulabiya qiyaamaha isagoo labayk allaahuma labayka leh ayuu soo bixi doonaaye qala xadaثna عliي بn abi hashimi qala xadaثnii nusayr ibn cmr ibn yزيid ibn qabisata ibn yزيid اasdiyu can fulan qaala samictu waxaan maqlay bu le fulankaas waad artaa fulan waa jahaala qof aan la aqoonin wey samictu oma fiicna sanadka hadaad fulan maqasho sanadka dhexdiisa meeshaas waxbaa ku jira wax fiican ma aha lanna waxaa la garan waayo qofkii baa la garan waayo haddii la garan waayo raagigu ama cayntiisi ka fulanin oo kale ka rajulin oo kale cayntiiba la garan waaye cayntiiba la garan waaye cadaaladiisi iyo dabdigiisa maxaad umalaynaysaa meesha gocan kuma jirto wey ama mehe magaciisi baa la sheegay xaalkiisa la garan waaye jahaal majhuulxaal baa la dhahaa labadaba waxa weeyaan xadiiska waa daciifinaysa qaala wuxuu yihi samictu burmata waxaan maqlay burma binu leyth ibnu burma annahu samica wuxuu maqlay qabiisa binu burma alasdiya qaala wuxuu yihi qabiisa kuntu cinda anabiyi sala allahu alayhi waaalihi wasalam nabiga agtiisaan joogay oo fa samictuhu nabigaan maqlo yaquulu leh ahlulmacruufi fi dunya addunyadan dadka ahlulmacruufka ee ahluhayrkaa hum ahlulmacruufi fi laakhira akhirana ayagooma ahlulmacruufa intan ahlu adduunka wanaagga iyo khayr ku samaysa akhra markii la gaarana ayagun baa janno geli macruufkoodi iyo wanaagooda jazihiis iyo abaalkoodii bay helayaan wa ahlulmunkari dadka munkarka ehelka u eeyo xumaanta iyo macaasida iyo dembiga adduunyadana fi dunya hum ahlulmunkari fi laakhira aakhira iyagun ba ahlulmunkara jazahoodii bay helayaan saa weye aljazau min jinsi alcamal weeyaan qof walbaba wuxuu sameeyo camalkiisa jinsiisi unbuu heli doonaa xadiidkan saxiixu ligayrihi shawaahid iyo duruq fara badan marka laisku araruuriya wey wailaa xadiidkan sanadkiisa daciif weeyaan waa dacfi baa ku jira nusayr binu camar ninkaa la yihah sanadka ku jira kowdhe sheekhiisa oo fulaan ah sheekhu sheekhii oo burmaa kulluhum majaahiil saddexdaba waa majaahiil oo laa yucraf xaaluhum lama garanayo qaarkoodna laa yucrafu caynuhu cayntiisaba la garanay ka fulaan hebel oo kale lama garanayo marka halka hadduu xadiidku gaaro daciifnimadiisa waxaa weeye waa iska caddahay lakiin duruq kalaa jirto xadiidku uu ku yimid xadiid dabarani u soo saar fi lkabiir iyo abu hurayra isagana dabarani fi makarim alakhlaaq duruq badan baa jira qaala musanifu raximah llah xadathana musa bnu ismaaciil atabudaki qaala xadathana cabdullahi bnu xasan alcambari qaala xadathana xibaan ibnu caasim wa kaana xarmalatu xarmala wuxuu ahaa xarmaha soo socday ee xarmala bnu cabdillahi ah yaa ruwaadan soo socota midna awow xagga hooyahaabu u yahay midna awow xagga aabbahabu u noqon doonaa taasuu soo wadaa wa kaana xarmala wuxuu ahaa aban aabo abaa ummihi hooyadiis aabihii dhalay buu ahaa xadathanaa xibaan binu caasim waxaa lena waa camberi camberiga marka wuxuu ley ninkan xibaan binu caasima xarmalaa awow u ahaa xagga hooyada wa kaana xarmalatu wuxuu ahaa abaa ummihi hooyadiis ninka la yihaahdo xibaan binu caasimkan aabihii dhalay wey faxadaatnii waxaa ii warantay safiyatu ibnatu culaya wa duxaynatu duxaybatu ibnatu culaya labadaas gabdho ilmo culaya ah wa kaana jadduhumaa awoowood xarmalo wuxuu ahaa abaa abiihimaa aabahood midka dhalay warka waa jad xagga min jihati ab taa horena min jihati um buu ahaa anahu ahbarahum wuxuu u waramay dadkaa jadki u can xarmalaba oga waramay xarmala bin cabdillaahi ayuu oga waramay annahu xarmale kharaja waa baxay xataa ata nabiya nabiga alayh salaam buu u tegay magaaladiisa madiina almunawara fa kaana cindahu nabiga agtiisuu joogay xoogow muddo xataa carafahu nabiyu ilaa nabiga uu ka bartay sala allahu aleyh wasalam yani u aqoonsaday nabiga oo saxaabadiisii uu yaqaanay buu kamid noqday oo nin la yaqaanuu noqday falama irtaxala marka ninkii xoogow markuu nabiga la joogay bu inuu noqdo rabaa falama irtaxala markuu rartay oo inuu noqdo damcay qultu waxaan idhi fii nafsi xarmalaaleh waxaa naftayda is iri buu yidhi wallahi la nabiya wallaahi baan ku dhaartay in nabigaan u tagaayaa sala allah alay wasalam waan sa waan baxayaayo sahay baan ka qaadan xataa asdaada min alcilmi cilmi baan ka qaadan oo kasoo ziyaadsan maalmuhu baxay bal darsigii baan xaadiri walow kelima hal xadiid hal masale aan kasoo faa'idaystay xataa asdaada min alcilmi cilmi saan uga soo ziyaadsado oo ilaa aakhiri laxda saxaabada nabiga iyo salaf ulumma ilaa aakhiri laxda cilmiga barashadiisa way ku dadaali jireen fursadda ugu yar ay helaanba waa ka faa'iidaysan jireen isagoo ama baxaal ah oo baxaya yui nabigaan bal ku laaban aan wax kasoo siyaasaday faji'tu waan imaaday amshi anoo socda xataa qumtu bayna yadayhi nabiga hortiisaan istaagay faqultu waxaan ku yidhi maa taamurunii maxaad i amri acmalu inaan sameeyo xarmalo wey nabigu ku leh nabi allow maxaad i amraysaa inaan sameeyo faqaala nabiga wuxuu yidhi yaa xarmalo xarmalow iiti lmacruufa macruuf la imow wajtanibu munkara munkarkana ka fogow wixii macruuf ahoo sharciga uu aqoonsaday oo wanaaga oo xusnigiisa iyo ficnidiisa sharciga uu soo dhaweeya la imow adigu wاjtanibu lmunkara xumaan iyo munkar iyo macaasina iska ilaali wixii sharciga iyo caqliga saliimkaba ay inkireen iskaga fogow ka fogow intaasaan ku dardaarmi uma rajactu markaasaan laabtay buu yidhi xataa ji'tu raaxila raaxiladaydii iyo gaadiidkaygii iyo meeshaan ka ambaxaaya baan imaaday markaan halkii imaaday haddana waxaa qabatay nabiga ku noq mar labaad uma aqbaltu waan soo qaabilay nabiga xaggiisa calayh salaam aan kusoo laabtay xataa qumtu waxaan istaagay maqaamii meeshaydii qariiban minhu meel nabigu u dhowo meshi marka hore aan taagnaa oo kale haddana usoo istaagay faqultu waxaan yaa rasuul allah maa taamurunii maxaad i amri acmalu inaan sameeyo qaala nabig wuxuu yidhi wuxuu islaa marka masale kalaa lagu sheegi doonaa tii unbaa loo xoojiyey xoogow ziyaadana waa lagu daray qaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi yaa xarmalatu xarmalow iiti lmacruufa macruufka iyo wanaagga la imow wajtanib lmunkara xumaantana ka fogow intana lagu daray waxaa li wandur fiiri maa yucjibu udunaka an yaquula laka alqowmu idaa qumta min cindihim faati bihi wandur waxaad fiirisaa maa yucjibu wixii cajab gelin udunaka dhegtaada an yaquula laka alqowmu qowmka inay kugu dhahaan idaa goortii qumta aad ka kacdo min cindii agtooda faati la imow marka wixii markaa dad aad la joogta aad ka dhaqaaqdo inay saa intay kuu fiiriyaan aad jecesha inay kaa daba dhahaan allah waa ninkii hebela bal ninkii runta badnaa ee khiyaarta ahaa ee sharafta badnaa ee qiimaha badnaa waxaa waxaa lagu yaqaanay sifooyin wanaagsan wixii aad jecesha dadka markaa ka tagta inay kugu ammaanaan la imow adi haddii la imow oo sifadaas yeelo wandur fiiri maa yucjibu wixii cajab gelin udunaka dhegtaada an yaquula laka inay kugu dhahaan dhegtaadu ay jeceshahay alqowmu dadka idaa qumta min cindii agtood markaa ka kacdo waxaas fati bihi laimow faatihi la imow wandur waxaad fiirisaa aladii waxaa takrahu aad nici an yaquula laka alqowmu dadka inay kugu dhahaan idaa qumta markaad ka kacda min cindihim agtoodana fajtanib ka fogow wixii markaa dadka ka kacdo inay kugu sheegaan aad ka baqaysana ka fogow Ah, tuuga hebel ahaa iyo beenaari hebel ahaa wey waa faasiqi hebel ahaa iyo balaaika mataqaana shartiisa dirba kalaamljuluus iyo xadiid iyo sheeko ninka markaa laga daba dhilasama ku dhaqaaqa kadib ila hortiisa waxba lagama dhihi kareen waxaad jece nacabta in lagugu xantana kaba fogow wixii aad jeceshahay in lagugu ammaanana la imo wey waa sidaa macnaha waa makaarim alakhlaaq makaarim alakhlaaq weeyaan waxa wanaagsan dadka dhexdooda oo dadka kugu jecel yihiin ee fiican ee muru'ada iyo sharafta iyo karaamada leh mar walba waa la jecel yahay la imo wey wixii xun oo sharaftaada dhaawacayaana iska ilaaliy falamaa rajactu markaan noqday tafakartu dib baan ufikiray bir hadaladii nabiga alay salam macruufka la imo munkarkana iska ilaali wixii dadka aad jeceshay inay kugu amaanaan la imo wixii kale markuu dib baan ufikiray fa humaa labadaas cibaaro labadaas jumle ee nabiga uu sheegay calayh salaam lam yadacaa kamayna tegin shayan waxbaba macruuf la imo munkarna ka fogo waxay ka tageen ma jirta waxay ka tageen malaha saas kule xadiidku daciif weeyaan maxaa yeelay ninka la yidhaahdo cabdullahi bnu xasaan iyo xibaan bnu caasim iyo safiye iyo duxaybe iyo bintaa culaya intaba wuxuu leeyahay xaafid ibn xajar waa maqbuul maqbuulla waxaa nidhi waa la aqbali lakin bishard esh bishardi almutaabaca mutaabacadan loo hen ka kacday marka qaala albukhariyu raximah llah xadathana alxasan ibnu cumara qaala xadathana muctamar muctamir ibnu sulayman ibnu darkhan ataymi muctamir ibnu sulayman ibnu darkhan ataymi qaala wuxuu yihi muctamir dakartu liabi oka aabbaha baad ogaatay marka sulaymaan ibnu darkhaan weeye aabbahay baan waxaan u sheegay xadiida abi cuhmaan abi cuhmaan unahdi nin la yidhaahdo mukhadram taabici ahaayoo cabdiraxmaan binu mil la yidhaahdo yaa xadiidkiisa u sheegay aabbahay can salmaan uu ka wariyey salmaan alfarisi annahu qaala inuu yidhi salmaan ina ahla almacruufi dadka macruufka u ehelkaa fi dunyaa adduunyada hum ayagu unbaa ahlulmacruufi ahlulmacruuf filaakhirati aakhirana ah oo dadka ehlucilmigahaa akhre marki la gaaran uma culama ah haddii ehlu macruuf hayaan akhre markii la gaarana dadkii wanaagsanaa qiimaha badnaa ee jannada saa ku galay dee macruufkoodii bay ku heleen wey ilaahay sabab ooga dhigay xadiidkaasaan aabbahay u sheegay buu leeyahay ninka la muctamir markaasuu fa qaala qaalada yaa wata marka muctamir aabihiis oo sulaymaan ibnu darkhana inii samictuhu anaaba maqlay min abi cuhmaan anaa ka maqlay ah. Ah, abu cuhmaan nahdigan ka sheekeynayso anaada ka maqlay yuxadiu asagoo ka waramay can salmaan farisiyi facaraftu waxaan gartay ana daka kadaka saa inuu yahay famaa xadadtu bihi axadan qad weligay uma sheegin marka wuxuu leeya xadidka aad sheegtay anaa ka maqlay abu cuhmaan sida aad sheegtay un arkaa inuu isagana adaa u sheegtay yana u maqlay buu leeyahy famaa caraftu ana daka facaraftu waxaan gartay ana daka xadiidkaasi kadaka saad u sheegtay inuu yahay famaa xadadtu bihi axadan qad hadda kahor qofna uma sheegin marka asagaana wiilkiisaa u sheegay markaa kadib uu yihi anigana sax weeyaan abucuhmaan baan ka maqlay ee anaan qof kale u sheegin hadda ka hor xadathana musa bnu ismaaciil qaala xadathana cabdulwaxid ibnu ziyaad can caasim bnu sulaymaan weeyaane can abi cuhmaan annahdiy qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu mil xadidkaas hore mutaabaco weeye marka xadiidku saxiix mawquufan isagoo mawquuf ku ah saxaabiga ah la yidhaahdo salmaan alfarisi iyo isaga oo saxiix ligayrihi marfuucan isagoo marfuuc ila nabi ana waa jira oo saxiix ligayrihi ah ayb baaba wuxuu ku saabsan yahay ina kula macruufin sadaqa macruuf oo dhan sadaqa wey ah, wax allaala wixii macruufa ah, ama cibaado maxdi ah ama ah ixsaan iyo biri aadamaha loo galo ama muxuu ahaa shay daaco o qaasin adig wax allaala wixii macruuf oo dhan ba isku soo aroori ama ha ahaado cibaado badaniya mid maali oo xoolo ku saabsan intoo dhan ba sadaqay noqon sadaqadii marka dhaqaalo way ka baxday dhaqaalo la bixiyo un keliya sadaqada ma ahee macruuf oo dhan baa sadaqa walxamdu lilahi calaa dalik maxaa yeele qofka inuu dhaqaalo u bixiyo ina heli karin baa laga yaabaa lakin muxuu heli karaa subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar allahuma salli calaa nabiyina moxamed waxaasoo dhan ba macruuf macruufka silat raximka macruuf muxuu ahaa eh, eh, islaaxu dat lbayn dadka oo la heshiisiiyo maslaxada waxaasoo dhan macruuf wey sadaqo wey qaala xadathana caliy bnu cayaashi qaala xadathana abu qasaan mxamed ibn muطrfi qaala xadathanii mxamed ibn mukadirin can jaabir bn cabdilah can الnabiyi salى الlahu alيه waslama qaal kulu macruufin macruuf dhammaantii sadaqa weeyaan saxiix wey xadiidku saxiixan kusugan yahy abu qasan maxamed mudarif weeyaan mashhuur bikuyati bay dhahaan kuyadaas caanku xadathana aadam bn abi iyaasin qala xadathana shucbaة bn اlxajaaj qala xadathanii saciid bn abi burdata bn abi musa can abihi aabihiis oo ah ninka la yihah abi burda abi burda can jaddi awogiis oo ah abu muusa alashcari saxaabigii wey radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabig wuxuu yidhi calaa kulli muslimin muslim kasta korkiisa waxaa laga rabaa sadaqa in wax la baxo qof i maxaa noqotaa ehlu khayrah oo khayr naftiisa usoo jiida sadaqa la bax marka qaaluu waxay dhn fain lam yajaduuna helin midii maaligeeda lacagti iyo xoolaha kusaabsaneed qaala wuxuu yidhi fayactamil biyadayh ha shaqeeyo gacmihiisa ku shaqeeyo fa yanfac nafsi intuu anfaco wayatasdaq wixi intuu xoogiisa iyo maalo dena wixii uu cuni karo wixii kalena ha sadaqaysto qaaluu waxay dhaheen fain lam yastadec haduuna keri karin oo lam yafcal una samayninba bisabab min alasbaab wax baa udiida inuu shaqeeyo xoolihii w waxbaa ka reebi karaa ka daalib alcilmi oo kale ama nin maaratay waxbarashadii wax ku mashquulsan oo kale hadduu mashquul sii kalena ka yaaban in waxbarashadii ka xumaad ka warran hadduu kari waayo ama meh qof caaiq oo eh, mxuu aha eh, eh, naafo oo wax karin iyo qaala nabiga alayh salaam wuxuu yihi fa wuxuu u kaalmayni dhalxaaja qofkan asaga ah ee aan xoolo iyo shaqo iyo wax kale ku jirin haddii uunan qaban karin xoolaha iyo wa uunan kasban karin yuciinu wuxuu u kaalmayn dalxaajati almalhuuf nin xaajo u saaxiiba oo baahi iyo dan iyo duruuf ay hayso almalhuuf oo mudar ah mudar malhuuf waxaa la dhaha lahfiga waa idiraarka iyo xaalad taxasura qofka culeysa uu ku jiro oo uu qaadi laayahay iyo madluum laga gardaran yahay inuu yahay oo murugsan iyo waxaasoo dhan baa malhuuf la dhahaa marka qof xaajo iyo idiraar iyo dhibaato u saaxiiba haysato malhuuf ah xaajana leh qofkaas u kaalmeynaya oo hadduu madluum ya war ka daaya waraha dulminina intaa haddaad tirada waa sadaqo qaaluu waxay dhaheen fain lam yafcal hadduuna samaynin ka waran qaala fa ya'muru bilkhayr dadku khayrka fari aw yamuru bimacruuf macrufka dadka faray yamuru bikhyr khayrku fari aw yamuru bimacruuf macrufka iyo khayrkuwaas ku qaaluu waxay dhaheen fain lam nafcal hadduuna yeelin ka waran qaala fa yumsiku can shari shartu wuxuu ka haysani naftiisa ayuu sharta wixii shara xaggiisaa ayuu dadka ka ilaalin kaga ilaalin fa lahu sadaqa sadaqay u tahay sadaqay u tahay haddaad dadka aad shartaada ka badbaadaysa laftirkeeda waa lagu badbaadaa waa lagu badbaadaa waxaan soo maray jiiraanka markii laga hadlaayay haween aan salaad badneen oo laakiin jiiraankeeda aan waxba yeelin huya fi ljanna janay gashay bu nabig sala allah alay wasalam markii dadkii badbaadisay bay janno ku gelaysaa qaala almusanifu raximah llah xadathana musadad ibn musarhad qala xadathana yaxya ibnu saciid alqaطaan can hishaam bni curwa qaal xadathanii abi curwa bnu zubayr ana abaa murawix algifaariya akhbarahu ana aba darin aba dar algifaari radia allahu canhu jund bnu junaada akhbarahu anahu sa'la wuxuu weydiiyey rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam ayulcamali afdal camal la sameey kee ugu fadli badan baa la weydiiyey rasuulka calayh salaam qaala iimaanu billah ilahay oo la rumeeyo wajihaadun fii sabiilihi hujadiisa lagu jihaado liclaahi kalimati illah diinta ilahi inay sarrayso qaala fa ayu riqaabi afdal addoon la xoreeya tee ugu fadli badan qaala aqlaaha thamana midda xagga lacagta ugu lacag badan ee daqaalo badan ka bixiso wa anfasuhaa yadda ahliha ehelkeeda agtiisana nafiiska ku ahe aada looga jecel yahay maarata qaaliga ku ah qaala nabigu wuxuu yi ara'ayta waxaad ii sheegtahay in lam afcal haddaan yeeli waayo awoodeed aan yeelan waayo ama aan laywaafajin qaala tuciinu waxaad u kaalmeen daayacan mid dayac maayo faqiirnimo iyo agoonnimo iyo dabardarri baa haysa ama gacantii baa yar oo waxba aan qaban karin waxba haysanin ama maehe sa waxba maareen karin oo agoon iyo qof maaratay caqli badneen oo iska dayac maayo yaad u kaalmeen aw tasnac liakhraqa mid aan sancada aqoonina waad u samayn kartaa wixii uu samaysan waayey iyadoona sadaqe iyo macruuf weeye qaala ra'ayta ishagi lam afcal haddaana samayn qaala tadacu naas dadkaad waxaad ka ilaalinaysa kala tegi min ashari shartaada shartaada ka ilaali fa inahaa sadaqatun waytasadaqu bihaa aad ku sadaqaysan can nafsiga naftaada waa soo marray xadiidkan saxiixinkan kusuganya qaala xadathana abu nucmaan saakan waxaan soo marray xadathanaa caarim sameen caarim kunyadiisa muxuu yahay abu nucmaan magaciisana maxamed bin lfadl ukaa ah. waa ku noocyo noocyanaya bukhaari raximah llah marka caarim hadduu kusoo maray haddana abu nucmaan aad martay maxamed bin fadl intaba waa isaga qaala wuxuu yidhi xadathanii mahdiyu min maymuun can wasilin mawla abi cuyayna can yaxya ibni cuqaylin can yaxya bnu yacmarun can abilaswad abilaswad diyali du'alina waa la dhahaaye dhaalim baa la dhaha magaciisa dhaalim ibnu camar oo laysa bidhaalimin dhaalimna ma aheena laqabkiisaa saa iska noqday naanaystii baa halkaa gashay dhaalim caarim iyo dhaalim iyo saaciqa iyo marka abulaswad adduali wasmuhu dhaalim ibnu camar waxaa weeyaan awal man sanaca awala man qaama oo cilma naxw cilmiga naxwada ninka wareeye bilaabay bu asaasay asaaskii muasaskii wey can abi dharin abi dhar alkifaari radia allahu canhu abu dhar alkifaari qaala wuxuu yihi qiila yaa rasuul allah rasuul allow baa la yidhi dahaba ahlu duhuuri dadkii maalqabeenkahaa waxay la tageen bilujuuri ajriyaal fiiri maalqabeenka inta badan de waxaa lagu yaqaanaa inay adduunka ku mashquulaan oo shaqalatana amwaal waawla ay dhahaan oo xoolahoodii iyo ku mashquulaan laakiin waxaa jira kuwo aad iyo aad u qiim badan oo xoolahooda aan mashquulinin laa rijaalu laa tuliihim tijaaratu walaa baycun can dikri illahi baa jira raggaa wey ragga la kamanayo midka la kamanayo midkaa wey intii xoolihii ilaahay uu wadadii wanaagsan aad ku waafajiy inuu ku bixiyo iyo haddana acmaashii badanadaheedna dadkii la aadayo ayuu kala qayb qaadanaya wayay ajray la tageen midanna marka maaha xasad la waxaa la dhahaa aliqtibaat khibda waa kamasho ayaga oo kale yaa naga dhigo oo seen ku gaaraayo meeshan fii dalika falyatanaafas lmutanaafisuun weeyaan khayrka lagu tartama loo wadaa mooyeene maa inay ka xun yihiin <clears throat> yusaluuna way tukan bal fiiri kamaa nusali saan u tukano oo cibaadadii badanigeed waa nin walba yaa laga xiga wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuuma saan u soono wayatasaddaquuna way sadaqaysanayaan bifuduuli amwaalihim xoolahoodii wixi dheeraad ahaana way sadaqaysan tan yaa heli kara marka kii faqiirka meesha waxba kuma hayo wuxuu ku sadaqayst hadduu salaadii tukaday waa lala tukaday uu soobay waa lala soobay sadaqadii baa lala dheeriyey marka duruqul biri oo dhan buu ku bixinaya kan oo la taagan yahy a ah, waxaa weeyaan eh, maalku qeyb garab taagan weeyaan nafta naftu garab taagan yahay oo qur-aanka xakriimka markii laga hadlayo waxaa la hormariyaa biamwaalikum wa anfusikum maalka inta badan la hormariyaa meelo yar bay sheegaanoo la hormariyo nafta la hormariyo in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum anfusahum wa amwaalahum nafta la hormariya meeshaas inta badan lakin maalka la hormariyaa marka way soomayeen wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim xoolahooda wixii dheeraada ayay sadaqaysan tanay naga hormareen qaala nabiga calayhi salaam wuxuu yihi alaysa miyuunan ahayn qad jacala allahu midkuu ilaahay yeelay lakum idinka maa tasadaquun waxaad sadaqaysataan sadaqada maal la bixiya keliya meehe ina bikuli tasbiixa subxaan allah oo tiraahdo hal mara iyo wtaxmiidati wbikuli taxmiida alxamdu lilah oo tiraahdo sadaqatan sadaqa weeyaan wabudcu axadikum ina sadaqatani kainu bikuli sadexsbiati wabudcu axadikum axadkiin budcigiisa budciga farjiga loo isticmaala lakin hadda waxaa la wadaa jimaaci yaa la wadaa wabudcu axadikum axadkiin budcigii xaaskiisii iyo jimaaci reerkiisii uu la yimidna sadaqatu sadaqu ka helayaa sadaqa weeyaan qiila waxaa la yidhi fii shahwati sadaqa way yaabeen saxaabadii ila waxaa la yaqaanay waxa sadaqa iyo ajir iyo thawaab iyo ixsaan iyo biri laga helo inay tahay wixii shahawaadahoo naftu ay jeceshahay oo laga reebo iyo wixii hawaa-u nafsiha ah oo lala dagaalo iyo wixii nafta maaragtay ay nacaysay ila xufat iljanatu milmakaari wixii nafta nacaysay o inti lagu xumbaaro deena saa lagu aado tanay dadku ayay qoodeen laakiin wax shahwa oo naftuba ay jeceshahay u ordayso oo haddana sadaqa lagaa siini xaggaasay marka la yaabeen waa jirtaa iyaduna qaalu waxay dheheen loo wudica qaala nabig alay slam ba wuxuu marku yidhi mashaawadiisi baa sadaqa laga siin isagaba isagaaba jeceloo rabee qaala nabigu wuxuu yihi loo wudica fi lxaraam haddii shahwadaasi la dejiyo loo wudica shahwadaasi fi lxaraam haddii xaraam la dejiyo ka waliwaat meel aan wanaagsaneyn hadii shahwadii lagu bixiyo alaysa kaana calayhi wisrun soo korkiisa dembi kama soo gaarayo dalika arrinkaa markaas waxay dheheen nacam haade balaa wey ha waa saas alaysa balaa ha waa saas oo hadduu meel xun ku bixiyo shahwadiisa dembi baa ka soo gaari lahaa dalika sidaa weeyaanoo in wadaca hadduu dajiyo fi lxalaal xalaalla kaana lahu ajr ajr buu ka heli marka wa waxay dhahaan culimmadu qiyaaskan qiyaas alcagsi bay dhahaan qiyaas alcagsi waxaa weeyaan asalka iyo faraca waxaa la yaqaanaa in faracan xukunkiisa uu dhex galo asalka xukunkiisa ciladuna ay jaamica noqoto taasa asalka iyo qiyaaska laakiin hadda waxaa weeyaan asalka meeshii uu xukunkiisi ahaa cagsigeed buu farcuna xukunkiisu noqon hadba meesha asalka uu galo xukunku galo yuu farcuna geli haddii marka asalka uu ahaa wadcu eh, shahwati fi xaraam meel xaraan hadi shahwada ladiy inay xaraam tahay haddii uu meel xalaala dejiyana fir waa xaraam iyo xalaal wadcuhaa fi xaraami wadcuhaa fi xalaal cagsi bay isku yihiin hadduu xalaal dejiyana waxaa weye ajir buu ka heli wey qiyaas cagsi bay dhahaan oo min adcaf alaqiisa bay qaarkood dhahaan qaarna waxayba qaabaan in qiyaas jeli uu yahay oo mandiqi ah oo la fahmi karo oo hadduu xaaraantii qofka e, e, loo qabsani xalaashina waa inuu ajriyo wanaag ka helo taas weeyaan qaar baaba jeli ku tilmaamaya ayib ajri buu ka helay qofkan haddee shahwadiisaas gudanaya ee waddadii xalaashahay xaaskiisa cifadeedii kow inta ajiroo helaya fiiri wuxuu inta ajir ka heli kow naftiisii cifadeedii dhowrsanaateedii oo xumaantii iyo meelo kale indhaha ku taagtaago naftiisa waa ka ilaaliyey fa inuu aqadu lilbasar wa axsanu lilfarji laba islaantii iyo xaaskii islaantiisi iyo reerkiisuna ayaduna cifu sabab ugu noqdayoo ayaduna wixii xumaan iyo wixii qalbigeedi wixii shaydaanka iyo wixi o dhan ba ayaduna waa ka badbaaday oo cifa yeelatay saddex sabab weeyaan adduunyadan ilahay wuxuu ugu talagalay cimaara in la camiro la naslo la tarmo oo aadamaha una firgo inaa waqtigiisa laga gaaro ummaddu ay badato tiina waa ka qayb qaatay ummatu maxamed sala allahu aleyh wasalam inay badato wasiilada iyo waddada waa guurkaa iyo ahwaahaas weeyaan iyo umuurahaasa loo maraa intaas oo marka sababood yaa keenaysa inay tahay ajir iyo thawaab fi budci axadikum sadaqa in ajri thawaab laga helo baabu imaalat aladaa can ariiq imaalat aladaa wixii adaa in la zuuliyo dariiq keliya ma ahe bay soo wadageli mararka qaar xadiidku dariiqa ku yimaadeen wixii dhiba in la zuuliyo meeshuu ahaadaba oo qaacidada sharciga ah waxay tahay addararu yuzaal addararu yuzaal wixii darara waa la zuulin noocuu ahaadaba xadathana abu caasim الnabil can aban bin samca can abi waazicin abi waazicin jaabir jaabir arasibi albasri abiwazic jaabir arasibi albasriy can abi barzata alaslamiy wasmhu nadla nadlatu bnu cubayd radia allahu canhu waardah saxaabi jaliil weeyaan reer bani aslam waa ansaar qaala wuxuu yihi qultu waxaan yaa rasuul rasuul allow dullanii waxaad itustaa calaa camalin camal yudkhilunii igeliya aljanata jannada camal jannada igeliya itus waa waxa ku taagan qof kasta oo muslima waxa ku taagan wey janno iyo naar baa isgarab taagan marka mar walbaba wadnaha afarta lagu hayaa xagga naarta iyo kacabsashadeeda mar walbana waxaa weeyaan yasca saacuun dadka ordaaya ee camal falaya ee shaqaynaya ee ilaahay ku xiran ee mu'miniinta waxay raadinayaan maxay tahay waa janno janno weeyaan oo malaaigta markay wareegeyso oo ay dadka eh, dikriga iyo xelaqu dikriga iyo meelaha khayrka lagu hayo wareegeyso oo ay imaato ilaahay uu weydiinayo maxay raadinayaan janno maay maxay iga ka cabsanayaan oo ka cararayaan naar labada waxaanan ma jirto labadaas weeyaano faman zuxsiha cani naar udkhila aljanna faqad faaz kaan baa liibaanay qofkii janno gala naara laga badbaadiya ilahay jannada hana geliy naara laga badbaadiya subxana watacaala camal janno igeliya nabi allow itus qaala nabigu wuxuu yihi amid iladaa wixii dhiba waxaad ka zuulisaa can dariiqi naas dadka wadadooda ninkan soo maaratid xagga bay-ada iyo environmentka iyo muxuu ahaa hagaajinta wadooyinka yaa loo diray ninka shaqadiisa taas waa shaqo sharaf leh oo qiimo leh qofka asaga ah inuu qofka muslimka uu jidadka iyo cinaayo siiyo wadooyinka bilaxda magaalada wixii wax dhibaya wix ama suur keeni ama qodaxoo dadka mudi ama dhalo oo dadka waxyeeli ama lagu simbir roxoon karo ama aragga ama ku fiicneen waxaasoo dhan ama caafimaadka waxaasoo dhan imaadat can dariiqi naas bay soo wada waxaaba lagu daray marka shucba min shucab aliimaan soo ma iimaanka qeybihiisa markuu nabig ka hadlaya aclaaha laa ilaha ila allah wa adnaha imaadat ladaa can ariiq buu yihi marka in dariiqa iyo wadooyinka la hagaajiyo waa shucba min aliimaan qeyb imaanka kamid ah wey haddii la gutana janaaba lagu galaaba jana lagu galaa adduunyadana waxaa lagu helaa caafimaad iyo nadaafad iyo udgoon iyo qurux baa lagu helaa jamaalka iyo quruxda iyo bilicduna ilahay waa jecelya in allaha jamiilun yuxibu aljamaal nadiifun yuxibu nadaafa fanadifuu afniyatakum xadiidkaa arooray goryihiina iyo ardaagiina iyo nadiifiya xadiidku saxiix weeyaan muslimna waa soo saaray qala imaamu الbخariyu raximah الlah xadaثna musa ibnu ismaaعiil qala xadaثna whayb ibnu khalidi can suhayl bn abi salixi can abihi abu salix samaan zayaadna waa la dhahay sibniga samaan waa sibniga subaga zayaadna waa zaydka labadaba uu gadi jiray can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi salى الlahu alيه waslama qaal mara rajulu muslimu nin muslima wuxuu soo maray bishawkin qodax laan qodax ah iyo qodax fi dariiq wadada taala dhexdeeda faqaala markaasu wuxuu yihi low miana hada shawka waaba dhaartayba laamulqasamka fiiri iyo nuunu tawkiidka keligii wey marka waxay tusaysaa qalbigiisa ka soo goday ikhlaas iyo alla dartiis si xayawiye iyo nashaad leh quwo leh ayuu rabaa inuu maaratay waxaan saga u baabi'iyo ha ma aha inuu mujarad un si cafawi iska soo dhexmaray ushiisa iskaga tuuray ee niyo intuu la yimi qoodaxda soo maaha dad qofka dambe oo muslima ma dhibi doonto ha mararka qaarkood keligii soo qofku iska hadli oo iska dhawaa keligi uu hadli wax la jooga ma leh yani waxaa qalbigiisa ku jiraa yu xajin waaye ah, la umiiana wallahi baan zuulini hada shawka qodaxdan ayada waan zuulin mesha ka qaadi laa yaduru dhibi uu mahayo rajulan musliman qof muslima shaksi baa loo jeeda muslima ma dhibaayo mar dambe markaasaa faufira lah loo dhaafay firi yani ikhlaaska iyo niyada wanaagsan ee camalka lagu sameeyo ee maarata niyad wanaag iyo ikhlaas iyo si jidiyaa loola imaado waxa meel bay gaadhaysaa meel un qofka firaynin ayay gaari so ma isla markiiba fagufira lahu waa loo dhaafay dembigiisa lagu dhaafay ah, waaa laga yaaba dembigiisa inuu badnaa xataa ayaa dhici karta dembigii hadii la dhaafayna muxuu noqday ehlujanno ehlujanno wey ilan jannada waxaa lagu galaa dembiga dunuubta oo yaraata ama dhamaata iyo xasanaadka oo bata kifada xasanaadka hadii weynaato janaa la gelaya marka okaa waxyaalaha marka qaar laga dadku inay fududaystaan oo tasaahulaan wax weyn ba inuu arkiin oo bal ay iska maaratay fududaystaan waa wax janno lagu galo cagsigana cagsigana haddii qofka uu wadooyinka iyo jidadka dadka maraayeen uu qashinka iyo wasakdii iyo wax kusoo daadiyo oo uu haleeyana iyaduna dembi iyo ithmi iyo inuu naar ku galo ayaa dhici karta oo lagu mutaysanaya laanna waa iidaa muminiinta iyo islaamka iyo dadka in la dhibana lama ogolo xadiidku saxiixeynku ku sugan yahay bukhari muslim qala xadathana musa bnu ismaaciil atabudaki qala xadathana bn maymuun can waasir bni axdabin can yaxya bni cuqayli can yaxya bnu yacmarin can abi aswad diyali can abi dhari اlkifaari qaala qaala rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu yihi curidad calaya waxaa la ii bandhigay acmaalu ummati ummaddeeda acmaasheeda ilaahay callaamu lquyuub wax walba ogyahay daahir iyo baatin waxa qarsoon iyo waxa muuqda intaba ilahay waa ogyahay waa dhaalacanaya nabigeenana sala allahu aleyh waali wasalam ummaddiisa wixii camal hoy samaysay waa loo bandhigaa curidad calaya amaalu ummati baa la ii bandhigay lay tusay xasanuhaa acmaasha mideeda wanaagsaneed iyo wasayi'uhaa mideeda xumeedba sababihii lagu helay wanaagan lagu helay camalkan sababtii lagu helay sayi-aadan sababtii ku timid inta waa lay tusay fawajadtu waxaan helay fii maxaasini fii sijili maxaasini acmaaliha acmaasha wa wanaagsan sijilkeeda iyo buugga ku qoraa haddaan fiiriyey waxaan ka dhex helay ana aladaa wax dhib ah oo yubaadu laga zuulinaayo cani dariiqi wadada wixii dhib aho wadada laga zuuliyay waxay ku dhex jirtay wadada e, buugga xasanaadka buugga xasanaadka aan fiiriyay waxaa kamid ahaa hebel wuxuu zuuliyey aladaa wax dhib ah dhibbuu wadada ka suudiya dadka dhibayabu ka qaaday jidka xasanaadka buuggaasi ku qoran tahay wawajadtu waxaan helnay fii masaawi acmaaliha ummadda acmaasheeda kuwooda xunxun buuggeeda haddaan fiirin waxaa ka dhexeyn ku jirtay wax laga yaabo dadka fududaystaan oo ah anukhaaca khaaka iyo candhuuf iyo xaaka iyo filmasjidi lagu tufayoo laa tudfan aan la xabaalin masaajidka waa meel ilahay lagu caabudo oo la dahiriyo u baahan fi buyuutin adina allahu an turfaca kor in loo qaado macnawiyan waxisiyan intaba kor loo qaado laga ilaaliyo wixii xun oo dhan ayaa la rabaa marka wax masaajidka in candhuuf lagu tufo waxay kamid tahay dunuubta kamid waakii dhihi jira nabig sl almusaaqu fi lmasjidi khadiya wa kafaaratuha dafnuha in la xabaalana kafaaro u ah wa haddii meesha dafni ka suuroobayo wey caro ay tahay meel carra hadday tahay waad uqodaysad ku xabaali laakiin haddayna carro ahayn oo meel sibsibahoo lamalaasay ay tahay in candhuufti lagu sii tirtiro ziyaado may sii ziyaadinaysaa imaam nawwi riyaadu saalixiinka waa kii ku sheegi jiray annuqaacatu fi lmasjidi laa tudfan aan lagu xabaalin saxiix wey xadiidkuna qaala xadahanaa baabu qowlu lmacruufi ereyga wanaagsan ee macruufka ah haddii ficilka macruufka oo dhan uu sadaqa aha qowlka macruufka ahna sidoo kale waa sadaqa asaguna hadal wanaagsan qaala xadahanaa bishru bnu muxamedin qaala akhbaranaa cabdullahi bn mubaarak almarwasi qaala akhbaranaa cabduljabaar bn cabaas alhamdani can cadiy bni haabitin can cabdillahi bni yaziid alkhatabi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu yidhi kulu macruufin macruuf dhammaantii sadaqa sadaqa wey maxaa soo galay marka qowlkii baa soo galay macruufka qolki macruufki waxaa soo galay qowlki baa soo galay hadal wanaagsan ama dikri ah ama amar bimacruuf ah ama madluum laga gardaran yahay warkadaaya tiri ama makhraati aad u noqoto qof laga gardaran yahay intaba waxaa weeyaan iyaduna sadaqay soo gelaysaa oo tiraahdo maarata waa laga gardaran yahay qowl macruuf sadaqa xadiid saxiixa weeyaan mhm. axmed masldi kusoo saaray soo maray jaabir soo warinayo qaala xadathana saciid ibnu sulaymaan qaala xadathana mubaarak mubaarak ibnu fadala la yihahda waa daciif mubaark ibnu fadaala dacfiguna waxaa weeye saduuq yudalis wa yusawi intuu saduuq yahay oo darajadiisa ay iskaba hooseyso ayuu haddana tadliiska nooca tadliisu taswiyada ayuu la yimid sharu anwaaci tadliis bay dhahaan sharu anwaaci tadliis tadliiskuna waa fara badan yahay nooca ugu waa nooca inta badan ayna garanaynin dadka intiisa badan dalabatulcilmiga iyo dadka uun eh, mxuha raasikiinta culamada qaar mooye dalabada cilmi ayn garanaynin taswiya taswiya la yihahda waxaa weeyaan waa xadfu raawin daciif bayna raawiyeyni hiqataani adraka axaduhuma alaakhar laba raawi oo hiqaaho isgaaray wax kala wariya laakiin maanta dhexdooda uu ku jiro nin daciifa oo daciifkii la xadfo haddii la xadfay daciifkii laga bixiyo meeshii halkaas hiqaa jooga halkaana hiqaa jooga labada hiqa in badan oo kala warin jireen baad arki jirta hebel hebel waa ka wariya baa iska tiri waa isku dabaqo laakiin maanta marka xadiidkan la fiiriyo hebelka hiqada hebelka hiqada mid daciifa intuu dhexdooda u galay iyo daciifkii kii mudaliskaa baa saaray markaasuu deena sawa alxufra godkii udheaysay labada iq udheaysay yuu buuxiy iqadiibu soo qaxiy kan kan isku keenay isku keenay taswiya la yihahdaa taswiya la yihahdaa marka markaad fiiriso meesha wa ka banaanba wax ka banaanba malaha dhihi waana ka banaan yahay nin ku jira haddana kaaga daranka ninkaa ku jira daciif weeye marka raggii marka ilaahay subxaana watacaala cilmigan xadiidka iyo eh, cilalka cilmu bukhaari iyo tirmidi iyo muxuu ahaa caliy madini iyo daaru qutni iyo rijaal baa jira rijaalcilal la yihahdo ragaasaa yaqaana yaa soo saara awe xadaثna mbarak بن fضاl عn haabiti haabit بn aslm الbunani عn anas بn maliki radي الlه عnهu qaal kana النabiy slى الlه عlيه slm wuxuu ida utiya bishayin haddii shay loo keeno oo hadiye iyo wax loo keeno yaqulu wuxuu dhihi jiray idhabuu bihi ugeeye wax uga geeya ilaa fulan hebla gabadha heble aheeda ugeeya fainahaa gabadhaasi kaana sadiiqata saaxiib bay leeyahay khadiija sadiiqata khadiija khadiija saaxiibteed weeye khadiijo oo maka ku dhimatay iyo saaxiibadeed iyo gabdhihii ay saaxiibada ahayeen buu nabigu xiriirinayaa wafaha nabiga fiiri sala allahu aleyh waali wasalam marka xiriirkii wanaagsanaa iyo maxabadii iyo calaaqadii wanaagsaneed ee xaaskiisa khadiija weli nabiga waa hayaa weli waa u hayaa oo mar allaala markii adnaa munaasaba oo lagu xusi karo oo dadkii eelkeedii hadday noqoto inay imaadaan haala bintu khuweylado walaasheeda intay timid buu nabiga alayh salaam aad iyo aad yuu um, u dareemay oo u xasuustay khadiija u xasuustay oo yiri inahaa haala marka saaxiibadeeda uu nabiga alayh salam xiriiriyey intaba waa xusnu lwafa fa inaha kaanat sadaqatan sadiiqatan bay ahayd khadiija khadiijay sadiiqa oo saaxiib ahayd oo marka haddii saaxiib aheed saaxiibadeed baan xiriirinaynaa idhabuu bihi ugeeya ilaa beyti e, e, fulana heblo gurigeeda waxgeeya fa inaha kaanad waxay tuxibu tii jecel khadiija jeclaan jirtay marka gabdhahaas oo yani reerkaada iyo xaaskaada iyo saaxiibka iyo xiriirka lale inaad ku xiriiriso ayaga ood ayaga ku ogaato waa arrin fiican arrin fiican weeyaan arrin fiican wey xadiidka waan soo sheegnay fadaala ku jira laakiin eh, daruqdiisa haddii la aruuriyo xasanu ligayrihi ayuu gaaro daruq kaluu leeyahay daruq kaluu leeyahay wala asalkiisa xadiidku fi lbukhaari wa muslim waa kii nabiga alayh isalaatu wasalaam markii neef la gowraco wuxuu dhihi jiray neefkaas hilibkeeda u geeya saaxiibadii khadiija warkay dhihi jiray rasuulka aleyh isalaatu wasalaam saasuu dhihi jiray neefka la gowracana macnaheedu maa khadiijo in loo loo gowracay ma dhicin ma dhicin nabiga alay slam qof maydoo dhintay inuu neef iyo xoolo u gowracay iyo xus iyo ma dhicin arrinta ayada wax loo daliishan karaa luuqluuq iyo takaluf iyo qof ul waayey bal qaaday iyo qof muxuu aha dabaal waayey xumbo cuskay waaassalka ah, saaraysa kuwaas weyaan qaala xadathana maxamed bnu kathiir yani waxba kama jira wey waxaas wax sugan waa meel mana adilada qaarkood waxaa la dhahaa waa adila caliila ama istidlaal caliil aad iyo aad marata daciif u ah looma daliishan karo waxa wey nabiga alay slam waa soo maray boqol neef ari inuu lahaayo hadba neefkii soo kordhaaba uu neef gawrici jira soomana soo marin marka taasoo kale ayuu marka sadaqeyna oo gaarsiiye hebl gaarsiye heblo gaarsiiye xadathana maxamed bnu kathiir qaala abarana sufyaan an abi malik ashjaciy an ribciy mali ashjaci sacd bn ariq baa la dhahay ribciy bnu xiraash alcabsi taabiciyu kabiir can xudayfa ibn lyamaan isaguna cabsi radi allahu anhu saxaabiy jaliil ibnu saxaabiyi jaliil yamaan aabihi saxaabi ahaa qaala qaala nabiyukum nabigiina wuxuu yihi calayh salaatu wasalaam kulu macruufin macruuf dhammaantiis sadaqa weye marka intaas waxaa lagugu soo celinayaa laa taxqirana min almacruufi shay-a macruuf oo dhan sadaqi kuu noqona ha yaraysanin meeshaad ku aragto ka qayb qaado inta tabartaa mar walba wa kula siman oo tabartaa waad waad heli baabulkhuruuji in la baxo ila almabqalati almabqala in loo baxo mabqala waxaa weeyaan makaan zarculbaquul meelaha iyo beeraha buquusha ee qudaarta meesha lagu abuuro beeraha qudaarta in la aado oo wax intii laga soo gurto tunka lasoo saarto reerkaada aad ugeyso dambiil qudaara adoo wado arrimahaas oo dhan waxaa weeyaan khidmada noocaasoo kale waa fiican tahay wax dhibaatana ma leh muruada qofka iyo sharaftiisana ma dhaawacayso baabo khuruuji in la baxo ilalmadqalati la aado beerta qudaarta iyo buquulka lagu sameeyo adduunyada oo danahaada aad qabato waxba dhaawac kugu keen mayso aakhara haddaadan ku iloobin oo dantaada aakharana aad wadato addunkana wadato waa loo bahan yahy wa xamlu shay in wax la xumbaaro calaa caatiqi qofka qoortiisa kusoo xumbaaro ilaa ahli reerkiisana uu xumbaaro bizambiili dambiilla kusoo xumbaaro ayaduna waa banaanta waa arki doontahay xamlu shay calaa caatiqi luqunta kusoo xumbaari hirarkiisa u wadaa maxay ku jirtaa waxuu wadaa qudaarta zambiil zabiilka azabiil iyo zanbiil oo nuuna way jirtaaye intaba waxaa weya waa dambiisha wey waxaa laga sameeyey eh, timirta sacfigeedii caleenteedii iyo mxuu ahaa eh, qashinkeeda salka qaala xadathana isxaaq ibnu makhladin can xamaad ibni usaamata can miscar miscar ibnu kidaam qaala xadathana cumar ibnu qaysin can camr ibni abi qurata alkindiyi qaala wuxuu yihi carada abi aabbahay yaa wuxuu ii bandhigay caraba abidhe aabbahay baa wuxuu u bandhigay calaa salmaana salmaan ulfarisi buu u bandhigay ukhta walaashiis a camar binu abi qura hadalka wata duqi abi qura ahay kindiaabo salmaan baa wuxuu u bandhigay walaashiis wuxuu yihi walaashay aniga abi quraa walaashay baan kuu bandhiga guurso macnaha guurso caraba abi aabbahay abu qurata alkindi wuxuu u bandhigay salmaana salmaan alfarisi ukhta walaashiis faabaa waa ka diiday inuu ka guursado maya buu yidhi meel kale u cado wax kalu raba inuu guursado islaan kale watazawaja mawlaatan lahu mawladiisii buu guursaday marka walaashii intuu ka diiday buu mawlo abuqurahan mawladiisii ayuu guursaday islaanu xoreeyey adoonu xoreeyey yuqaalu lahaa la yihahdo magaceeda buqayra buqayra la yirahdo guursaday salmaan baa guursan radia allah an saxaabi jaliil weye raggii mucamariinta uu kamid ahaa ilaa boqol iyo labaatan qaar baa ka badinaya inuu gaaray fa balaqa abaa qurata abaa qura waxaa soo gaaray anahu kaana baynahu inuu ahaada isaga bayna kaana inuu ahaaday bayna xudayfa xudayfa binu yamaan oo saxaabi ihiyo wa salmaan alfarisi saxaabiya shayin wax u dhexmaray inay wax dhexmareen oo masale isku qabteen oo xoogo xurgufa dhexmartay oo deen xoogo aflagaada ah waa bashar ilena macsuum ma ahe saxaabadu e. hadallo ay kala dhaceen oo isku eh, tuurtuureen ayaa yuu maqlay abaqarre tiibu raba inuu soo xaqiiqsado o usoo kasoo sheekays la soo sheekaysto faataahu ataahu abaaqura wuxuu u yimi salmaan alfarisi yadlubu waa soo raadinaya waa raadiye salman faris awey ah faukbira waxaa loo sheegay anahu fi mabqalatin lahu xagga iyo beerta qudaarta ayuu aaday ba layihi buqushane fatawajaha ilay xaggiibu haddana soo aaday waa kasoo dababaxay falaqiyahu waa la kulmay salmaanu farisi oo macahu maciisa uu yahay zabiilun dambiil fiihi baqlun buquushi iyo qudaartii iyo caleentii bedelkii u kusoo gurtay ayuu kula kulmay faqad adkala wuxuu geliyey casaahu ushiisii ushiisiibu wuxuu geliyey fii curwati zabiili dambiisha muxuu ahaa sidadeedii sidadeedii yuu ushsaa u geliyey oo dambiishiibu intuu kusoo gurtay qudaartii yuu ushay saa sidadeeda u gashaday yuu garabka deer saa u sudhay marka ushii buu garabka ku hayaa dambiishina waa ka waa ka laadlaadaa sidaa wey macnaha qad adkhala casaahu ushiisii wuxuu geliyey fii curwati zabiil dambiisha ayada ah gantadeedii gantada curwada waa meesha la qabsadee wa huwa calaa caatiqihi zabiilkaasna ama huwa casahuna calaa catiiqi qortii saaran tahay qortii u saaran tahay dambiishii oo ushi ku wada luqunti yuu ku wataa waa intii baabka uu ku sheegay mogtahay fa qaala wuxuu yidhi hadday is arkeen salmaan iyo ah, ninka la yidhaahdo ah, qurata abilqurata ah, alkindi markiiba su-aal buu ku bilaabay fa qaala wuxuu yihi abuqura ya abaa cabdillaah waa salmaan farisi kunyadiisa abaa cabdillaahi yow maa kaana baynaka adiga iyo maxaana dhex maray wa bayna xudayfa adiga xudayfa bnu yamaan baan maqlay waxaan dhex maray bal naga sheekee qaala wuxuu yidhi wiilkaa cmr bin abi qura ee warinaya xadiidka yaquulu salmaan slmama wuxuu ku yihi wkana alinsaanu cajua aayadii bu soo qat insaan wuxuu noqday mid degdeg deg badan wadama soconaayo balan meel fadhiisanay maad ah, meesha gu wareysantid fanطalqaa way tageen israacay guryihii baa lisla aaday xataa aatayaa daara salmaana salmaanu farisi gurigiisii bay tageen fadakala salmaan ba ilan guriga leh waa inuu hormaro oo guriga hor galo wixii lasgarab socdo lama galo guriga dakala salmaanu daara gurigii buu galay ninkii quraaan abuqurana dib u yar istaagay waa inuu idan helo oo laiska diyaarsado oo guriga iyo reerku ay iska diyaargaroobaan faqaala wuxuu yihi salmaan markuu guriga galay assalaamu calaykum buu yihi reerkiisi buu salaamay iyo caruurtiisi iyo ehelkiisi waxa adaabta wanaagsan bay kamid tahay inaad salaamto oo assalaamu calaykum aad tiraahdo uma adina liabi qurata abi quru u idmo yihi soo gal abi quraw fadakhala waa galay gurigii fa idaa namatun xogow meeshan waxaa taallaba namad roog namadka waxaa la dhaha roogaga jircsan ee khamalka leh midabada leh muxuu ahaa farqyaha leh ayaa namad la yihahdaa jaabir bin cabdillaahi markuu aroostay nabiga alayh salam intuu oda tegey yaa wuxuu yihi halakum lakum min min anmaad anmaad ma leedihin wa anaa lanaa anmaad waa kii dhihi jiray hageen kakee nooga imaanaya nabiga warkaasuu yii waa imaan doonta waad heli doontaan waad heli doontaan yani bahal kola dhulka la dhigto kola sareha la kor saarto oo go oo jilicsan wey oo farqya leh marka rooga jilicsan ee ama go-aas yar culus yar culus oo dhulkaan la dhigto sareerhan la saarto wey marka waad heli doontaan buy nabiga alayh salaatu wasalaam amaa ah, inahu sayakuun marka waagi dambe haddee way dhacday oo futuuxaad badan iyo khayr badan la helay jaabir bin cabdillaahi waxaa dhacday inuu intuu islaantiisi ay soo gaday oo sarirt u saartay uu dhihi jiray anixi canii haada anmaadak iga fuuri iga iga fogeey oo iga fogeey oo iga qaa sariirta sa anmaadkan markaas waay dhihi jirtay sookii nabiga dhihi jira waa heli doontaano wuu imaan doonaa markaasuu ka aamusi jiray marka ninkan yihahda salmaan gurigiisa waxaa lagu arkay namad mawduucun la dejiyey calaa baabin albaab korkiisa u saaran wa cinda ra'si madaxiisana waxaa ahaaday labinaat halka madaxa eh, eh, hortiis ana hortiisana waxaa yaala labinaat labinaatkuna waa dhoobada iyo blogar guryaha laga dhiso yaa labina la dhahaa labinaat waa jamcu labina wa idaa qurqaatun halkaas waxaa kaloo taala qurqaat qurqaatkuna waa waxyaalo alaab iyo waxyaalaha maarata qobtalka iyo karbaashki waxa la dhehee dameeraha iyo fardaha iyo korka wax laga saarsaaro oo dhabarka looga ilaaliyo ayaa waxaa la dhahaa yayada loola jeedaa mataac alaab aan saa usiiqeeya badneen oo sida maaratay waxaa axlaasta ay dhahaan iyo qobtalki iyo karbaashi waxbaa la dhahay oo marka dee neefka la rarayo iskama rare korkaa horta waxa laga saara wax naacima culayska ka ilaali oo inuu dhabarki wax ka gaaro ayaa laga laga hormariyaa kaasa hadda loola jeeda qurqaadkan faqaala wuxuu yihi ijlis fadhiiso waa soo galaa buqura mogtahay salmaan baa fadhiisanaya alaa firaashi calaa firaashi mawlaatika kaa soo marna islaantii mawladiis golaashi intuu diiday iyo mawlad ka guursaday maogtahay calaa firaashi mawlaatika mawladaadii gogasheeda ku fadhiiso allatii tumahidu linafsiha nafteeda diyaarsanaysa nafteeda ay ugogashay tumahidu linafsiha gogashan oo mawladaada ay nafteeda ugogashay u diyaarisay walaashka ku fadhiisau yidhi waa fadhiistay waa la sheekaystay uma anshaa yuxadiu markaasuu bilaabay salmaan inuu sheekadii xudayfe la weydiiyey maxaa dhex maraydiibu hadda bilaabay faqaala wuxuu yidhi salmaan ina xudayfata xudayfa binu kaana wuxuu ahaa yuxadiu kii ka sheekeeya biashyaan sheeyaal kaana yaquuluhaa uu dhihi jiray rasuulullahi nabiga calayh salaam fii qadabi markuu cadhaysan yahay liaqwaamin dad uu cadhaysan yahay hadalla markuu nabiga dad u cadhoodo uu ku yarhar oo ku cancanaanto ayuu xudayfa warin jiray fa utaa waa lay imaan buu yidhi xadiistii nabiga calayh salaatu wasalaam oo dadka qaar ku yiri ee ku canaantay xudayfa binu yamaan waaba warinayaaba dadka u sheegayaaba marka fa utaa anaa la imaan salmaana fa us'al canha waa la weydiin war waxaan xudayfa uu leeyahay sheegaya ka warrano waa see o fa aquul waxaan leeyahay xudayfatu xudayfa aclamu yaqaana iga yaqaana bima yaqul wuxuu leeyahy asaga yaqaana asaga weydiiya ana hala su-aadina soo warka asaga mu dhinaa asaga iga yaqaana waa run iyo waa been iyo midna ma dhahayo wa akrahu waxaa nacayaa an takuuna inay ahaato daqaa xiqdi iyo xumaan bayna aqwaamin dadka dhexdooda inuu xiqdi iyo cuqdad ay dhex martaan diidi oo aan dee tacliiqiyo oo aan wax ka sheeg sheego taasaan diidaya oo daqaa-in ay keentay xiqdi iyo cadaawad fa utiya xudayfa xudayfaa loo tegayaa xudayfa loo tegay faqiirla waxaa lagu dhihi ina salmaana laa yusadiquka kuma rumaynin walaa yukadibaka kumana beenin maa taqul waxaad leedahay warkaadii run baad sheegin ma dhin beenna muu sheeg warkaadi waa ka istaag ka maagay waa ka maagay asagaa yaqaano un buuna leeyahay fa jaa-anii xudayfatu baa ii yimid xudayfiyaan ka gaabsaday yaa ii yimid oo faqaala igu yidhi yaa salmaan ibna ummi salmaan hooyadii baa u abtiriyey salmaanow ibna ummi salmaan salmaan hooyadii wiilkeediiow aaba uma abtiri hooyadii baa abtiriyey faqultu waxaa yidhi binu iska celiyey yaa xudayfata xudayfow ibna ummi xudayfata xudayfa hooyadii ee dhashow annaga hooyadii waan waabtiribi latantahiyanna salmaan wuxuu raaciyey wallaahi baad daynaysaa waxaad wado inaad hooyooyin iyo nasabad iyo ka sheeg sheegto arrintaa waa dayni iyo waxyaalahan hadda aad warinaysa dadka qaar ay ka istaageen iyo aw mase laagtubanna waan qori fiika adaan kaa qori ilaa cumar baan warqad u qori bi cumar ibn khadaab radi allahu canhu amiirulmuminiin baa kugu dacweyn falamaa khawaftuu markaan ku cabsiyey bicumara tarakani waa idaayay bu yiri caydii iyo wixii waa iga joojiyey cumar radia allahu canhu ila isagu arrimaha lama tusi karo lama tusi karo markaaba waxaa dhici karta xudayfe in la goglo oo duradii ama diradii ushi uu watay cumar ushi uu la dhaca dhici karta oo saasuu yeeli jiray mararka qaar wax ku xallin jiray cumar radia allahu canhu ardaa muhaab laga haybaysto oo aad iyo aad maaragtay looga cabsadoun ahaa waqad qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigaa wuxuu yidhi salmaan marka wuxuu tabriirinayaa in nabiga dad uu canaantay canaantaas ayadaa aan calaa daahiriha lagu xumbaari karin oo mararka qaar ay cagsi noqon oo wanaag iyo khayr iyo wanaag ay qofku u noqoni oo xudayfana uu ka dhigaayo ninka asaga ina dhib ku dhacay oo nabiga alay slam ba wax ka sheegay tiibu marka yuu usoo deliishanaya xadiidkan wuxuu le waqad qaala rasuulu llah nabiga alayh salaam wa wuxuu yihi min min waladi aadama ana a ah, min waladi aadama ana soo maarti waa lasdaba mariya maamulkii caamilkii ana min waladi aadam min waladi aadama aadam caruurtiisi baan ana aniga ka ahay kamid ahay ana min waladi aadam ani bashar baan ahay awlaadi aadam baan kamid ahay bashar baan ahay oo basharka waxay ka suurooba waxyaalo badan oo hadee rasuulka ilaah macsuum buu ahaa marka w ijtihaad oga dhaca waa la sixi jiray mararka qaar marka wuxuu leey faayumaa cabdin addoonkii min ummatii ummadayda kamida lacantuhu aan lacanado lacnatan nacanad aw sababtuhu aan caaya sabatan cay fii kayri kunhihi xaqiiqadiisa meelaan ahayn aan ku lacanado oo aan ku caayo cayda iyo lacanada meesha ay meeshi mudneed ee xaqiiqada u aheedee mudneed meel aan ahayn xaalad uuna ku sugneen oo uuna mudanina aan wax ugu sheego fajcalhaa fajcaluhaa waxaan yeelayaa caleyhi korkiisa salaatan baan yeelayaa korkiisa salaad duco iyo maarata naxariis dalab ilahay aan naxariis oga dalbaayo ayaan yeeli fii saxiix muslim waxaan ku sugan inuu ilaahay beriya u yidhi ilaahayow qofkii aan caayo oo lacaanad wax ka sheego waxaad oga dhigtaa salaatan zakaatan oo kama qaal ducadaas ayadaa oga dhig dambi dhaaf oga dhig oo dahiraan oga dhig oo rifco iyo darajo oga dhig waa kii ku duceeyey rasuulka sala allahu aleh wasalam markii umu sulaym addoonay laheed oo nabiga alayh salaam uu ogaayadoo yar intay u timid uu yihi ma adigii baa laa ataala allahu qarnaki ha cumrigaada ma dheeraadu yii cumri deg deg ahaan bu waa habaar markaasa gabadho ooyeysaa u tagtay umu sulaym markaas waa nabiga ay habaaray markaasuu soo oroday oo nabiga alayh salam ay u timid soo ma ogid buu yii nabiga alayh salaam inaan ilaahay cahdi la galay oo ii qofkii aan wax ka sheega oon aan mudnayn oon yar canaanto ilaahayow naxariis oga dhig iyo khayr iyo wanaag marka wuxuu leeyahay xudayfa bnu yamaan hadaladii nabiga alay slam dad uu ku lahaa ayuu la booday wuxuu leeyahay sidaasuu nabiga yiri oo dadkiibu yuu saa ku leeyahay xadiidku xasan weeyaan way kala tahayo masaladaa qof muslimahoon mudn aan mudanin manaha waxaan ka wadaa lacanada iyo cayda aan lahayn laakiin canaan ahaan canaan ahaan nabiga alay slam wa sheegay taas isaga waxay u tahay khayr bay u tahayba oo xataa waxaa la arooriyaa min fadaa'ili mucaawiyata bin abi sufyaan abu mucaawiya radia allahu canhu waxyaalaha lagu fadaaishiisa marka la tirinayo waxaa lagu tiriyaa nabiga oo yidhi laa ashbac allahu batnah nin saxaabi u mucaawiya ugu yeer markaasuu tago nabi allah waxuu cunayaa haddana w baranood u yeer nabi allah wuxuu cunayaa markaasu wuxuu yidhi laa ashbac allahu batnah ilahay calooshiisa ma dharjiye buu yidhi taasoo kale marka waxay kamid tahay mucaawiya ammaan bay unoqon nabiga maadaama lashma alla badna uu yihi ducana aan loola jeedin xaggaas waxay unoqonaysa ducaalahu way unoqon ducaalahu way unoqon bay dheheen taas marka laakiin dadka uu nabiga ka hadlay munaafiqiinta ah ee xudayfana saaxiibu siri rasuulilahi buu ahaaye loo sheegay masaladaas oo kale masaladaas waxaa ku saxsan oo og laguna yaqaanay loona qiray xudayfa bin yaman allahu an saxaabadan o dhan waa uga dambeeyeen oga dambeeyey xataa cumar radi allahu canhu waa uga dambeeyey qofkii uu munaafiqnimo uu ku sheego ama uu ka istaaga xudayfa bnu yamaan saxaabada inteeda kale waa waa dareemi jirtay qaarkoodna way weydiin jireen oo munaafiqiinta ma ku jira cumar baaba oga cabsanaya naftiisa maa khaafahu ilaa mumin ba walaa aminu ilaa munaafiq munaafiqnimada qof mumin unbaa ka cabsada munaafiqun baana aamin ka aho aniga muslim baan ahay munaafiq mihi dhaha ee maarata ama kama baqayo dhaha kama baqayo dhaha qofka muminkaasi mar walba wuu ka cabsanaya mar walba wuu ka baqi ama ay kusoo gashaa munaafiqnimadu way fara badan tahay to camali ah jirto oo khisaal oo nabigu sheegay ku caqadi ah jiro oo gaalnimo keenta wax maaratay asbaab iyo wasaa'il lagu gaarsiiyo qofkaa kamid aho munaafiqnimada kugu sababayso waxaasoo dhan way ka cabsan jireen ridwan calayhim jamiican qaala xadathana ibn abi shayba abu bakr qaala xadathana yaxya bnu ciisa can acmash sulaymaan can xabiib bni shahiidin can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qaala cumar baa wuxuu yihi ikhrujuu binaa ina kiciya ilaa ardi qowmina qoomkeeni aan dhulkooda aadina ina kiciya qaarka qurayshi bu dee ahaa qoomkaas waa laga yaabaa inuu yahay fakharajnaa waan baxnay fakuntu ana wa ubay ibnu kacab waan baxnay waan soconay oo anagoo soconna ayaa aniga iyo ubay ibnu kacab waxaan ahayn buu leeyahay ibnu cabaas fii muakharin naasi dadka gadaal baan ka soconay buu yidhi ciidankii socday iyo ragbigii gadaal baan ka soconay fahaajad waxaa kacday saxaaba daruur daruur baa intay kacday bay siigay iyo waay fidha ayay kixisay fidhay kixisay marka fidhadaasi siigadaasi oo roobka wadata dabeel roobaad oo boodhna wadata waxyaalaha laga cabsado ee inta badan acaasiir iyo inay keento dhibaato keento iyo burbur iyo dhib keento laga baqo weeye ama halaag uu keeno walidaalika nabiga markuu arko isbedelka cirka iyo dabeelaha kaca markuu arko dakla baytahu wakharaja uma dakla wa caisha jirtay kol uu guriga galo kor soo baxo cadaab inuu isku bedeshaa ayuu ka baqi jira rasulka alay salam sidii qowmu caad oo kale ree oo kale qowmu huud fahaajat saxaabatun daruur baa kacday faqaala ubay ubay baa wuxuu yidhi allahuma srif canaa adaaha ilahu dhibkeeda naga leexi ayuu yidhi oo haddii dabeel kacdo dabeeshaa caayana waa ka dhihi jira nabiga sala allah alay wasalam ilahu khayrkeeda sharkeeda naga leexi maadihi falaxiqnaahum dadkii naga horreeyey baan gaaray walxaal qad ibtallat rixaaluhum ayagoo inti daruurtii oo sigadii wadata ay ku da'day rafaadsan ibtalad ay qoyday rixaalahum alaabtoodii iyo gobashoodii walashooda ay qoyday ay qoyday rarkoodii ayaan gaaray fa qaaluu waxay dhaheen maa asaabakum aladii asaaban warwaas idinka waaba iska angegantiine maa asaabakum inuguma dhicin miyaa aladii wixii asaabana ugu dhacay siigadin iyo biyahan iswata qultu waxaan idhi buu yidhi haddaan ibnu cabaas ahay inahu ninka nala socday ubay ibnu kacaba yaa daca allah ilaahay barya caza wajal an yasrifa canaa inuu naga leexiyo adaaha dhibkeedii oo naguna diin anaga dhinac bay naga martay faqaala cumar baa wuxuu yihi alaa dacawtum lanaa macakum war maxaad ilahay anagana noogu baryi weydeen ducada noowada noogu camimi weydeen oo ilah naga wada leexi udhihi weydeen oo keliga iskugu khaas yeesheen saasuu leeyahy daciifu lisnaad wey xadiidka oo cancanat lacmash iyo xabiib bin abi thaabitka iyo cancanadoodaas raggaasaa ku jira xadiidka labadooda waa mudalis marka ninkan kale yaxya binu ciise la yihaahdana layin xadiid weeye marka cilalkaasu xadidku leeyahy waa xadid daciif isnaad wey baabu lkhuruuji ila dayca alkhuruuj in la baxo ila daycati laga baxo daycada waa waxyaalaha beerta iyo wixii markaa adduunyada un ku saabsan weeyaan oo ayaa dayca la dhahaa haddee beertaadii ay tahay iyo badeecadaadii meesha badeecadii iyo wax o dhan dayca la iskaga magacaabaa alkhuruuju ila dayca xadathana mucaad bn fadala qaala xadathana hishaam adistiwaayi can yaxya bn abi kathiir alyamami can abi salamata azuhri qaala wuxuu yihi ataytu aba saciidin ilkhudriyi baan u imaaday radia allahu canhu wa kaana lii sadiiqan saaxiib buu i ahaa saxaabi jaliil wey abi saciid abi salamana waa arday taabici wey faqultu waxaan ku yidhi alaa takhruj bina ila nakli xaggaa iyo geedaha timirta dayacada oo kaas beertaad iyo dayacada iyo timirta madnageysta xaggeeda oo bal aad meelahaas inoogu sheekaysid fakharaja waa baxayo calayhi khamiisatu lahu asagoo qaba khamiisa khamiisadu waa mara midaba lahoo macnaha eh, murabaca afrigiis ahaana khamiisada asagoo qaba go-aas asagoo qabu soo baxay saxiix wey xadiidka marka xagga beeraha iyo in la aado oo lasoo fiiriyo oo lasoo daawado oo dhexdooda la fadhiisto oo mararka qaar lagu soo yar khalweey oo nabigu waa geli jiray rasuulka aleyh isalaatu wasalaam beerta intuu dhex galo waa kasoo maray xadiidkii dheeraa ee ku saabsanaa abu hurayra uu ka daba tegi jiray saxaabada dhammaan xadathana moxamed bnu salaam qaala akhbarana moxamed ibn fudayl ibnu ghazawan can mugiirata can umi muusa umi muusana waa suriyatu caliy caliy bin abi daalib addoontiisi jiray weeyaane qaalat waxay tihi samictu caliyan noolaheedii wey cali bin abi aalib baan maqlay radia allahu canhu wa yaquul isagoo le amara nabiyu nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu amray cabdallahi bin mascuud buu amray an yascada shajaratan inuu geed fuulo oo fayaatiyaha ooga keeno minha geedan bishayin wax dayaalisii baa soo saaray inuu ahaa shajaratu araag oo uu ka dalbay siwaak nabiga alay slam uu geedkan cadayga intaad fuusho nooga soo gur rumayn nooga soo gur an yascada shajaratan shajaratu araag bacday fayaatihi minha bishay bisiwaak rumayn noo soo gur buu yihi markaasuu fuulay hadduu fuulay hade fa waxaa saa u fiiriy asxaabihi asxaabtiisa ilaa saaqi cabdillaahi cabdullahi bin mascuud saaqiisi iyo dhudhunkiisi iyo lugihiisi bay arkeen minjihiisi fadaxikuu markaasay qosleen min khumuushati saaqayhi labadiisa dhudhumood khumuushadooda yani weydnimadooda iyo dhudhuubnidooda dhuudhuubnida waa laga dhudhuuban oon hirib lahayn oo aad iyo aad u dhuuban yay ahaayeen yay ku qosleen oo faqaala rasuulula qosolka ay ku qosleen saxaabiguna hadee arrintaa ayada ah waa ka xumaanayaa laakiin wixii aad ka xumaynsa ruba daaratu naafica baa la yidhi hadalkii ay ku dhaheen ee saxaabigana maarata uus yargoday bashaarada soo degtay fiiri bashaarada soo degtay fiiri faqaala rasuulu llahi sala allah alay slam ma tadxakuun maxaad ka qoslaysaan la rijlu cabdillaahi cabdullaahi binu mascuud lugtiisa hal lug ah yaa adqalu ka culus fi lmiisaani miisaanka qiyaamaha min uxudin murta uxud markii miisaanka la miisaamayo mawaasiinta acmaasha la miisaami oo caamilkii iyo camalkii iyo saxaa'ifulcamal saddexdaba waa la miisaamaya intaba nusus baa kuso arortay intaba nusus baa kuso arortay camalki waa la miisaami warqadihii ay ku qoreeyeen waa la miisamay xadidu bidaaqood garan iyo qofkii caamilka hay sameynaya laftigiisa waa la miisaamaya nin baa la keenaya samiin oo buuran oo laa yazinu cind allah janax baxooda garaaco garabkeeda an dhigmin ah, marka eh, larijlu cabdillaahi baa afqalu ka culus fi lmiisani min uxud buurta uxud buurta uxudna waa min akbar jibaali xijaaz buuraha u waawan xijaaz bay kamid tahay iyo ka culus yahay ba la yihi alfiir bishaarada intay dhan tahay manqabada iyo fadliga ibn mascuud radi allahu canhu ardaa in allaha laa yanduru ila ashhaadikum walaa ilaa suwarikum ilaahay suuro iyo jasad midna ma fiiriyo agtiisana waxba kamama aha dan kama leh walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum qalbiga iyo camalku ilahay fiiriya subxaana wa tacaala nacam lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum taqwada ilahay gaari subxana wa tacaala saxiixun ligayri weya xadiidka baabu lmuslimu mir'atu akhiihi qofka muslimka ah walaalkiis muraayad buu u yahay almuslimu muslimku mir'aatu akhiihi walaalkiis muraayadiisi weeye muraayadda markaa waa isku fiirinaysaa markaa isku fiiriso wax haddaad banaanka la aado fool xumaan lahaa yaad markaa muraayad isku fiirisa arkaysaa kaa qarin mayso kaa qarin mayso waa naasix warkii wixii bay ku tusi ceebtaadii bay ku tusi iyadoon ku ishaarinin oon ku sheegsheegin iyo ceebtaada ku tusi hadday ku tusaysana iyada laftirkeedii baa waxay tahay mid nadiif ahoo wax laska arki karo oo aan dhaawac iyo wasakh iyo waxba lahayn haddii wasaq leedahay si khaldan bay wax kuu tusaysaa si cagsi ay wax kuu tusay hadii iyadaba wasakh leedahay oo waxaan adoo waxba lahayn bay kaa dhigi wax madow ama guduudan ama si ah ama wax maarat ku yaalyaala mara iyo kaa dhigi marka qofka muslimka saasoo kale laga rabaa ko waxaa rabaa inuu ceebtaadii arko laba hadduu arkana oo si fiican kuu tuso oo ku yihaahdo ceebtay waxaan leedahay kuu naseexeeyo asagoon ku ceebeenin oo ku ishaarin oo banaanka ku dhigin isagana marka hore waa inuu yahay qof saafi oo niyad wanaag iyo ikhlaas iyo qalbi wanaag ay ku jirto waa inuu yahay daacada waa inuu yahay oo aan maarata jabneen qof jaban oo dhaawacan oo isagaba maarata wasakhaysa waa inuna noqon waa inuna noqonin tashbiiha marka waxaa weeyaan nadaafadda iyo runnimada iyo sataarada iyo asturka iyo nasaaxada intaas oo dhan muraayadaasa lagu shabahaya xadahanaa asbiq ibnu farajin qaala akhbaranaa ibnu wahbin cabdullahi qaala akhbaranii khaalid ibnu xumaydin can khaalid bni yaziidin can sulaymaan ibn rashidi an cabdillahi bn raafic an abi hureyra radi allahu canhu qaala almuminu muminku mar'aatu akiihi maraat waa walaalkii maraayadiisi wey idaa ra'aa fiiha cayba haduu ku arka islax waa aslaxu marka haddii aad tacyir isaga hor banaanka soo dhigto waxba ad hagaajinin keligii markaa waxaa u dhaantay laba qof waxay ogaadaan dadki o dhan baa dhexdooda ku sheegto marka waxay dhahaan annasixatu fi lmala fadiixa annasixatu fi lmalai fadiixa dadka dhexdiisa qofka u naseexo wala hebel nin beenta iska dhaaf waan ku naseexinaya aad tiraahdo waa qofka waad ceebaysay waad ceebaysay taas naseexa lama dhaho marka sidaasoo kale yaa la rab mar'a ina noqoto xasanun isnaad wey xadiidka oo sanadkiisa waa xasan xasan wey qال xdثna إبراhيم بن حمزةa qال xdثna بن أbي xاaزم عن kثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل nabg wuxuu yihi almuؤminu muminku mir'aatu akhiihi walaalkii buraayadiisi weeyaan wlmuminu muminku akhulmu'mini muminka kale walaalkii wey walaalka inaad ceebinuu ceeboobo ma rabtid inuu maarata dhibaato gaadho inuu qeyrkii ka haro inuu waxaaso dhan lama rabtid ukhuwada dhabta waa taas wey yakufu calayhi wuxuu ka reebaa oo ka manciyaa daycatahu wixii dayaca wixii dayac oo dhan buu ka reebaa uu ku dayacmi lahaa ee xumaanaya dhibaato ah isagii buu hortiisu ka waxaa iska ilaali waxaa kuma ficil waad ku dayacmi waa ku xumayna wayaxuuduhu waa difaacaya min waraahi gadaashiisana markuu ka maqan yahayna oo isagoo maqan yahay oo la jooginna gadaashiisuu difaaci oo leeyahay dhisaha dhehina ka daaya iyo ma ahayn wanaag baan ku ogahay saasuu leeyahay xasan weeye xadiidku xasan weeyaan oo kathiir min zayd alislamiga saduuqun yukhti laakiin duruq kale oo abu daawud iyo bayhaqi iyo fi shacab aliimaan ayaa kusoo saareen qala xadaثna axmed ibnu caasimi qala xadaثna xaywa bnu shurayxin qala xadaثna baqiya ibnu waliid اlximsi can ibni thawban can abihi can makxuul can waqaas bnu rabiica raggan o dhan waa lagu dhegan yahay can almustawnidin an nabi sal slm qaal man akala man akala qofkii cunaa bimuslimin bisababi muslimin qof muslima lafagaarkiisii uklatan cunid qof cadow ay isku yihiin ninkii saaxiibka ahaa ee ku aaminay ee sirtaana iyo arrimahada ogaa yaa qof aad cadow eh, isku tihiin buu u geenaya hebel saaisaa wey oo maxaa tiri markaasuu dee waba soo dhawow shaah buu ushubiyo waxbuu siino adigaaba markaa yaa lagu soo dhaweysanaya cuntadaa iyo waxaa qofka uu cunay la siiyey muxuu ku helay walaalkii uu ku xadgudbay oo qof cadowgiisaabu dhibaatadiisii maarata ugudbiyey oo u gaarsiiyey man akala qofkii cunaa bimuslimin qof muslima sababtiibuu ku cunay uklatan cunto yacni bitacadin calaa muslim qof muslima uu ku xadgudbay iyo dhibaato uu ugeysanayo wax ku helay wax ku helay ah, kuwa dadka manaa ujaajuusi iyo kuwa dadka wax ugaagaadhsiiye iyo waxyaalaha ay sameeyaan marka warar baa loo gudbinayaa oo lale hebel basaa hebel basaa kulahaayo hol saa kulahaayo si adi marka aad unoqoto muqaribiinta aad ugu noqoto wax lagu siiyo marka waxaa lagu siiyey waa xisaabisa akhayka walaalkaa walaalkaadi muslimkaa dushiisi weeye man akala qofkii cuna bimuslimin muslim xaggii sababtii uklatan cunto ku cunaa fa in allaha ilaahay baa yudcibhu quudinaya mitlahaa cuntadii uu ku cunay oo kale min jahanama yu jahanama ka quudinaya jahanama laga waraabin isagana oo laga quudin waman kusiya qofkii laa radbixiya birajulin muslimin bisababi rajulin muslimin qof muslima sababtii baa lagu radbixiyey muslim buu dhibaato ugeystay oo dhibk ka sheegay oo dacweeye waxu ka sheegay markaasa radbaxan waa fiican tahay intii layidhi baa loo soo gaday oo dharkan xidhan la yidhi fa in allaha ilaahi yaksuuhu wuxuu u aradbixiyaa min jahanama dharka jahanama walciyaadu billah ayaa loo xidhaa leyahay xidho dharka jahanama waman qaama qofkii istaaga birajulin bisababi taxadi rajulin qof muslima ku-xadgudubkii sababteed buu u istaagay maqaama riyaa meel isusus iyo wasumcan ismaqashiina ah nin buu rabaa inuu hilfaha u qaado markaasu intuu istaagay bu halagu arko halagu maqlo iyo halagu soo dhoweeyo iyuu nin muslima ugu tiigtiigtay oo ugu tuntay oo wax oga sheegay fa in allaha yaquumu bihi ilahay baa istaajinaya maqaama riyaa meel istusus iyo wasumca maqal yowma alqiyama yani yufadixu calaa ru'uusi lashaad baa loo jeeda dadka hortooda iyo asaga inti banaanka la dhigo yaa dhaha arkaayo maqlay arkay maqlay baa laleeyahy qofkii marka banaanka lasoo dhigo oo nuuqisha alxisaab cudib qofka waa la cadaabay banaanka lasoo dhigi maxaa yeele isagaba riyaa iyo sumca yaa lagaa sheega lagaa maqlo yaa waxaan jirin bu qof muslima walaalkii ah ama ha jirto haddii rabto inaad halka aad banaanka intaa soo dhigta aad ceebayso wax ka shee sheegto ma banaana ma banaana xadiidkun waa xadiis saxiixun ligayrihi ah dacfi baa ku jira xagga sanadka oo makxuul iyo baqiye iyo mudalisiin weeyaan eh, cancanana way ku wariyeen qaas binu rabiicana isag ibnu xajar maqbuul buu leeyahay idaa tuubica intaasoo cilna waa leeyahy lakin duruq kale oo abu daawuud iyo mxuha ah axmed iyo xaakim iyo duruq badan oo lasoo aruurinaya jirto oo samaacana meelaha qaar eh, duruqda hadi lasusoo aruuriyo xadiidku waa saxiix ilaa xadid ibn mubaarak eh, fi zuhdi kitaabkiisaas kusoo saaray marka almuhim xadidku saxiixu ligayrihi baa la gaarsiiyey wallahu aclam wabilah towfiq sala allah wasalam ala nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi ajmaciin